hada kaulyawi anbaabey bayn alkawf yabki warajaai rajul istidraawi anbaabey iclam ogaah ana almukhtaara kan ola doordi lilcabdi adoonkan la doordi fi xaali sixatihi sixat lcabdi adoonti awantis halsha kan la doordi an yakuna huwa cabdogan ihaadiya la doordi khaifan ki obsada o oo rabishay ka obsado raajiyan ki rajeey o haado rabishay raxmadiis rajeey wayakunu lakin kawfuhu kawf rajuli warajaa rajaa rajuli lamadaba sawaan kusi manhaadan wa fi xaali lmaradi waclam ogaaw ana almuktaara kan la doorodi lilcabdi adoon la doorodi fi xaali lmaradi jirida xaalshena yumaxilu huwa cabdaga biraxbeeliyaw arajaa rajilay biraxbeeliyaw raja raxmad ilaahi rajeeyo shelay biraxbeeliyaw waqawaacid sharci sharciga yani aas ahay daliilyaalshayna وقواacd الشharci sharciga asaliyaalshayna min nusuus اlkitaabi kitaabka sadriyaalshe وasunati وamin nusuusi suna sunada sadriyaalshe وagayri dalika وamin غayri dalika kitaabki sunada غeyrkooda ine mutadaahiratn ti tusiyaaso calaa dalika almadkuuri madkuurkas kaase tusiyaaska una dasheegna tusiyaasa iclam ogaaw ana almuktaara kana dooradi lilcabdi adoon la dooradi fi xaali sixatihi sixat lcabdi adoonfiha wantisaalshekanadoorod an yakuna alcabd adoonka inihaado ogaaw khaifanki obsadaw haado raajiyanki rajeeyawna haado adoonka manaha rabishay ku obsado oo cadaabshay ku obsado markoona raajiyan yani rajeeyo raxmad ilaahay rajeey lamadaaso ini haada wayakunu kawfuhu kawfulcabdi adoonka obsadiisi warajaa rajaa lcabdi adoonka rajadiisna sawaan kusiman haadayan intiisa fiayo ah ama wafi xaal maralina yumaxidu waclamoga ana lmuktara kan la dooradi lilcabdi adoonlan dooradi fi xaali marali jirida xaalsha kan la dooradi yumaxidu huwa cabdiga biraxbeeliyaw arajaa rajo biraxbeeliyaayo oo rajo laydas biraxbeeliyaw taasay ogaa wagawaacid sharci sharciga asaliyaalshayn ey wa usul sharci sharciga asaliyaalshay min nusuus lkitaabi kitaabka nasiyaalshay sadriyaalshay e wasunati wa min nusuusi sunati sunada sadriyaalsha e وaقaواacd الشharci sharg asalyaalshay قaواacd qaacidin قaواacd asal waay وaqaواacd الشharci sharg asalyaalshay oo min نusuus الkitaabi kitaabka ilaahi nasyaalshay tadriyaalshayn ewalki sunati wa min nusuusi sunati axaadiiskine sunadii yani waa kay axaadiisti sadariyaalshana e wakayri dalika almadkuuri kan laa sheegi keyrshayna e qawaacidaas qawaacid sharc ee mutadaahiratun in in iska kaalmayti ogaaw fi dalika almadkuuri madkuurkaas kaasa in kaalmayti qaala lahu tacaala ilahay may kagolay falaa yaamanu maku aamin haado makralahi ilahay jaazintis maku aamin haadayan ila alqawmulay ku aamin haadayan qoomkaas o alkhaasiruna khaasiriin waqaala lahu tacaala ilahay meerkalaayid kalmeeray inahu shaniye laayaysu maguursadaw min ramati min rawxi illahi min raxmat illahi alla naxariistis maku guursadaayan ila alqawmulay guursadaayan qoomkaas o alkafiruna kafirin markoona may lileeya yani ilahay jaazintiis iyo cadaabshay maku aamin haadayan ilaa qoom khaasiriin ayalilay wal isku reebaha yani yani raamad laku goorsado oo yalisku reebahay oo yani cadaabka ilahay cadaabka ilahay laku aamin haado ansidaybumalay cadaabo leen kan kale hadan raxmad ilahay lakugoorsado ana geb ahaanba raama ilahay mehelaw leeron waldiidahay lama dhahdahaada lifadeer falaa yaamanu ma aamin haada makr allahi ilaahay jaazintiis maku aamin haadayan ila qoomunay ku aamin haadayan qoomkaas alkhaasiruna وaqal الlahu taعala ilahi may kagola inahu shaniye laa yayأsu magoorsado min raوح الlahi min رaحmat الlahi ala naxariistis makagoorsadaayaan ila الqوم lay kagoorsadayan qومkaas alkafirوna kafirin ayada ayad hormay bu aha ayat yani wa kahen falaa yaman makralahi a ayat الخوf tangna ayat الرaحma lamada mana وaqal الlahu baw ljamci bayn الخوfi والرajai tagjan وaqal الlahu tacaala ilahay may ka golay yaay dalintolka jami yoma maalin wadkurus nabiy lahi muhamed o yoma maalin hos tabyadu wujuhun wijiyaalo cadaan nagdaayan wataswadu wujuhun wijiyaalana midow nagdaayan tabyadu wujuhun aayat raxma wataswadu wujuhun aayat lkoof wa lamadi biyacni waa kitaas وaqal الlahu tacaala ilahay may ka golay ina rabaka nabiy lahi muhamed o la sariic lcigaabi igaab shay alii degdega waay wainahu ina raba rabaga lagafur alihi dhaafaw raxiim naxariisa wa taas ayad ayad hore yani ayad odatiyalay koof iyo nayo rajul isla sheegaas ayadka kal ka jamci ilahay koof jam yani koof iyo rajo ka jamciya ayad halinto waqaala allahu tacaala ilahay ayad kale may ka goola ina alabraara baariyaalka lafi naciimin naciima fiishe ahaadeen jina fiishe ahaadeen wa nimanka baariyaalka odoomanka baariyaalka la lafi naciimin kolka nicmoysadaw dhaadisi ahaadayan waina alfujaara faajiriintana lafi jaxiimin jaxiima fiishe ahaadayan naarka jaxiima leraay ahaadayan wa yani wa kay lama aydoodbo tana koofka rajo ka waramaas wa waqaala lahu tacaala ilahay may kagolay fa ama man gofan gofkisa kurad ulusaato mawaazinuhu mawaazinu xasanaatihi xasanaati man mankaas xasanaad shay miisaanyaal shay ulusaadaan fawa mankaasoy fi ciishatin nolol fiishay ahaade raadiyatin lakraadlanay marliyatin lakraadla nolol lakraadla nagdaw dhaadiya ahaade wa faama man gofal gofki takulat ulsaato mawaazinuhu ay mawaazinu xasanaatihi xasanaati man man kusuge wanaagiyaal shay wanaagyaalkaas miisansha ulusaado fahuwa man kusuge yani fi ciishatin nolol fi shay ahaade raadiyatin oo nololka raali nolol wanaagsan yaka noolade war ilahay saas aayat rajo waman khafad lanki fududaato mawaazinuhu mawaazinu say say xasanaati xasanaati man manka xasanaati ay miisaanyaalshay fududaadaan oo miisanki xasanaadka fudaado miisanki onhumaatada badato winad ulasaado fa umuhu umu man man kaas dumun shay haawiyatun naarki haawi leedahay waay naarun xaamiyatun kuleel e oo fi qawlihi taala ilahay ka sheegi wamaa adraka ma hiya naarun xaamiyatun ilaaheri may ka ogaahi maahi waliyata naar edun kuleel badan waa hasta ilahay mid kal ka sheegi wama man khafad lanki fududaato mawaazinu mawaazinu ma manka miisaanyaalshay fududaadaan oo xasanaadkay miisaanyaalshay fududaadaan fa umuhu umu man mankaasay hooyishadii saawiyatu naartiha ilarayan hoyda wa ay walaayaatu aayaat alwaaridaat o arooren fi hada lmacnaa macna aljamci bayna alkawfi waraja koofi raja ljamiic aayaadka arooren kasiiratun ti badan waay fayajtamicu lkawfu koofi waraja rajiya kulumaayan fi aayatayn lama aayadood fiisha iya ka ayaten kaas oo muktarinatayni hariiraan og aayaatin fi aayaatin akakulumaayan og aayatin fi aayatin aayadoo kakulumaayan aayatlkoofi rajime ergaasa lam aayadood datiyo ka oo waan hariiraan mise aayaad far badan dhadiyo ka jiraan mise aayad halinto koofi rajila kuhelaaw fayajtamic lkoof wakulume waraja wakulumaayan fi aayatayni lama aayadood fishaya kakulumaayan aayaten kaas oo muktarinatayni hariiraan o aayaatin fi aayaatin aayaad dhadiya kakulumaayan o aayatin fi aayatin aydodatiofirajikkulmaam وan abi hurairata radi alahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam qala rasuulka may ka gool lo yaclam lmuminu lanka muminka ogaado fadi ma aladigi cind allahi ilah agdisaadi ogaado fadi oo min alcugubati cigaabe ma damica huwa yani ma damica axadun axad manguryahay fan bijanatihi janat illahi ilahi jinadiis madamaca fan manguryahay fan ay yani aayat lkoofu taas walaw yaclam lkafiru kafiru sun ogaado ogaado fadi cind allah ilahi agtisaadi min araxmati naxariisa ma kanaba magorsoofan min janati janat illah ilahay janadiis aadma kagoorsoofan raxmad iya tusiye hadidki markoona may tusiye hoofa tusiyena markoona raji tusiye adidkola law yaclam lmuminu lanka muminka ma aladigi ogaada lahay istagara cind allahi ilahay agdi sugnaaday oo min alcuqubati cigaaba ilahay igaabshay walidonyihasi lanka ogaada fadi muminka ma damica madamacafan munguryahay fan bijanati janat illah ilahay janadiis aadun aad madamacafan ma damica ahadun ahadna damafan bijanati janat illahi ala jinadiis ahadna damafan wa waligaaba ilahi agdis yaal hadii oo lanka mumanka ogaado fadi yolow yaclamu lkafiru kafirkogna koofu taasay oo xadiiska shaqrag hore may tusiye koofa tusiye shaqrag dambena oo yani raji tusiye walaw yaclamu lkafiru kafirka oo gaalka hata hadii ogaado fadi ma walaagi istakara cind allahi ilahi agdis sugnaaday min araxmati naxariis ilaahi eh ilahi naxariisdiis in bileerinto ogus ogaado fadi maganida axad axad madaahay ma goorsado fan min janati janat ilah ila janadiis aad maka goorsado fan wa tawaanay uriy adesna muslim imam muslim iya uri waan abi saciidin alkudri radi allahu taala canhu abi sacid malik uriyey ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka ninka gooli idaa wudicat ljinaazatu janaaza hadi lidejiyo waxtamalahum baaradan ha janaazadeeda annaasu kun baaradan aw rijaal hun calaa acnaabihim acnaab inaas dadka gooriyaalsho korsho kun baaradan fain kanat hiya janaazad yeede saalixatan ti suubangatiaadiyato qaalat hiya janaazad meeraase gadimuni giliya gadimu giliyaniani giliya seeraas wain kanat hiya janaazad adiyato ayra saalixatin ti suubon keyrti adiyatona qaalat hiya janaazadi meeraase ya wey lahaa hilaageediyo eynanteba tadhabuna natawaasan biha biljanaaza yasmacu may dheegeysaw taas oo kal janaazati janaazadaas kaylidiya may dhoogey kulu shayin shay kasiya dheege dheege ila linsaanu insaan dheegana maahin walaw samica huwa insaan dheega fadihu asawta soodka kayladaas dheega fadiwa sacida ma lama yani lama sadhimada fadi geeriyooda fadiwa rawa albuaariy buaariy waa dis uriyey an abi saciidin alkudri radi allahu taala canhu ana rasuula lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may gola ida wadicat ljanaazatu janaaza hadi la dijiyo waxtamalahum baaradan ha janaazadieede annaasu dadkahum baaradan aw irijaalu ama rijaaluhum baaradan waxtamala rijaaluhum baaradan calaa acnaaqihim acnaaqi nnaas dadka gooriyaalsho janaazadiyeeda saardaan oo qabrigi fa in kaana biya janaazadaas hadii ata saalixatan ti suubon addunyati roogdi habisalaa haytay janaazo suubon hayti ah gaala biya janaazadi meeraase ma dheega maahin ladimu giliya niya nigiliya ladimu giliya niya nigiliya salasa may weelay wal alwal ilaahi indiyaari oo janadii eho yani qabrigi waasanimadiis eho iyo aragaas see la tusiye markiya sakaraadka ku nagadaw ba la tusiye meel manzil shay nagadaw ima ila ljana wa ima ila annaar kalkun hoobla reer ahlujinahaay ahlusalahay ahludinhay bes kalkun igiliyaaley mana igiliya wala fayle aragaay addunyada bigshadan walku fayle ortis muuqdan igiliyaaley wain kanat hiya janaazada adiyat ayra saalihatin tisuba haynena qaalat hiya janaazadi meeraas ya waylahaa hilaageediyo yani hilaagi naftis lankale nisbeeyahay ya wayli meeraas ana weelkay male langmanamkale nisbeeyahay ya waylahaa hilaageediyo janaazadan hilaageediyo dayna anteba tadhabuna natabaasan biha biljanaaza walahum horti ayaalo aragay mana naarti iyo cadaabki iyo qabrigi cadaab shay ariidishay aragahay markaasa latenten wedan mil adaaben wedanamade amanten wedan seeraas rasuulku mayni sheegay sala allahu alayhi wasalam yasmacu may dheegeeye sawtaha sawta aljanaazati janaazadaasoy gaylidi ay soodka may dheegey kulu shayin shay kasiyo dheege ila alinsaanu hilmaan badneegi insaan dheeganama walaw samica huwa insaanka dheegi faday hu asawta soodka janaazadaas soodka dheegi fadi y sawtaha walaw samica huwa insaanka dheegi faday hu sawtaha janaazadaas gaylidi dheegi fadi lanjuskasa oo sadan gayl dheegi fadi yani saaciga yani miir daboolama fadi waayo saaciga huwa insaanka miir daboolama faday dhimada fadi faarawa walbadana oo fay yani lanoogari iya jiran oo dangninka jarnay lanoogari kalku yani hadiisu dheegi fadiya lanjuskasaay oo saas le dhimada fadiya le ofka dhimada fadi awama yura xadiidka albukaariy bukaariya uriyey وan ibni mascuudin radi allahu taala anhu gaala ibnu mascuud may ka golay gaala rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may ka golay aljanatu janada aqrabu ti dhawaan badan ilaa axadikum hadki intiken dhawaan badanta min shiraaki nacli nacli ahadi hadka koftis koftaa son sheega dhawaan badanta wanaaru naarna mitlu dalika saas oo kal waayen yan aqrabu min shiraaki nacli layen rawa lbukaariy hadidka uriyey qaala rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may ka golay aljanatu janada aqrabu ti dhawaan badano ilaa axadikum axadkin intikayen dhawaan badanto min shiraaki nacli naclil axadi hadki kobtis kobtaasun sheek dhawaan badanto waay shiraaki may larahin axadu suuri nacli kobta suun sheeko kumid aw alati takunu fi wajiha horti ahaada suun kor ahaado kolkan kobtaas suunka lanka iska dheginyin eedan iska dhawin jinadana saasa kofkanka dhowto mana may weelay kalimado fayle kofka ka hadle kaasimadiisa faylaado ora ku gare lankonasun kalimado hunga kahadle khatimadiisamasna artera ku gale kalkun jinadii naarta saasa inshardhawin wanaaru naarna mitlu dalika mitlu dalika almadkuri kan haduna sheegni oo kale lamid arta yan aqrabu ilaa ahadikum min shiraki naclila naartan yan ofka fartis koftis sonshe sudanka dhawto oo kalenka dhawto dawaama yuray xadiidka albukaariy baabu fadli bukaay boor fal badnaantis min khashyat illahi tacaala ilahay obsidis daraadiya lang ooya fal badnaanteediyan baabay washawgan liajli shawgin hidow darteed ile ilalailin hidow awlin oya baabu fadlilbukaai boor fadlo badnaantis boor fadl badnaantisan baadi min khashyat illahi tacaala alla obtigis daraadiye lin ooya fadl badnaanteed iwa shawgan ba yani wa kay hidow darteed liajli shawgin hidow darteed lin ooya ilahi ilalahi tacaala ilahi lin hilowawna lin ooya fadligeedi anbaabeeg hal allahu tacaala ilahi may ka goolay uso muminiinta dadka saalixiinta ilahay amaanaw meeray wayakiruna hoobadaayan liladkani cala ladkani lafgeriyaalka korsho a kahoobadaayan yafkuna hal ooyayan wayaziid huwa qur-aanka ma insiyaadiye hum muminiinta khushuucan khushuuc yan kordhiye war ilahay wayakiruna hoobadaayan liladkani cala ladkani dagniyaalka yani jamcu daganin dagan lafgera lere mana yani adgaanni jamacgi wayakiruna hoobadaayan liladkani cala ladkani geriyaalsho kahoobadaaya nafgeriyaalsho iya kahoobadaaya yabkuna halin ku ooya fayaziiduhua qur-aanki mayn kordhiyey hum muminiintu khushuucan khushuuciyan kordhiyey wa waqaala allahu tacaala ilaahay may ka goolay afa min hada alxadiidi xadiiskan kan e qur-aankan kan e miya tacjabuna liyaabasana watalxakuna gosolaasana walaa tabkuna ma ooyasana sar ilahay kalku ooyow kaasali samrahay gosol gosol iyoonayo cajiibkaas iyo tacajubkaaso inoo ziidayo qaala allahu tacaala ilaahay may ka goolay afa min hada lxadidi hadiskao quraanka miya tacjabuna liyaabasana watalakuna gaaradnaygo solaasana walaa tabkuna maoyasana salilaymana ay ooyo kaasali samraay kolku wacan ibni mascuudin radi allahu taala canhu gaala cabdllahi ibn mascuud may kagolay gaala nabiyo law may kagolay sala allahu alayhi wasalam li an may ngara li cabdullahi ibn mascuud hadalhay ikra akri calayaan korkay alqur'aana qur'aanka akriw gultu an may kagolay ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo akra ana an calayka korkaaka akriyey walhaal calayka ad korkan unzila alqur'aan qur'aanka lahadiji waunzila alqur'aan qur'aankan calayka korka lahadiji korka ka akriyay qaala nabiy naumay kagolay ini an uxibu ma jeela an asmaca ana ini an dheegoh qur'aanka dheega min hayri keerkay ku dheegya jeelu ay qaala nabiy mara ini an uxibu ma jeela an asmaca ini an qur'aanka min hayri bes fagaraatu akriyay caleyh ala nabiy nabo korshiye suurat anisa suurat anisa iya baclaka akri xataa jitu ila an kuseed ila hadi laayati ayadantan ay kuseed fakayfa alxaal xaalka saki lahaade ida jinaa hadii un yani lakoyn o ilahi min kuli umatin umad kasta bishahiidin koku markaasi kaaw lakoyn o wajina lakoyno bika rasul ala agti lakoyn ala haulaai kuan korshoki lakoyn shahiidan halataki markaasi kaaw qala rasul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsamay kagolay xasbuk xasbuka kaafig antik reeb alana dana waay yakfika kanga kakaafiye faltafatu milasriyar cabdllahi ibn masud ileh ila rasul milasri faidan isla marki caynaaw cayna rasuli rasuulka lamadiisin doodba tadrifani ilamayan ilanga kushaba maas wa mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq وan iبni masudin radi alahu taala anhu qala cabdالlahi بn masud may ka golay qala nabiy nao may ka golay sala الlahu alayه wasalam lian may ngaray igra akri calaya an korkay ka akri alqur'aana qur'aan korkay ka akri kultu an mara ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo agra agra akriye aliflistifama bidirin agraw agraw akriye calayka korkaas qur'aanka akriye wa calayka walhaal kad unsila alqur'aan qur'aankana la dejiyey calayka korka lakadeji iya korka ka akriye yaab waa su-aaliyo tacjib sajaran qaala nabiyuna may ka goray ha ini an uxibu an may jeela an asmaca ana inaan dheego huwa alqur'aana min gayri ana keyrkay ku dheeg ya jeelo waay qur'aanka marki keyrka akriya iya kasaamoye maanaa kolkun keyrka akriyo ku dheego jeela rasul fagaratu akriye aleyh ala nabiya suurat nisaa nisa baclo kumid ee korshay ka akri hataa jitu ila an kusel ida hadi laaya aayadan tan an deer fa kayfa saday haade ila jina inti deer fa kayfa xaaluhum xaalkooda se haade dadka xaalkooda se sakilanagada ida jina war ilahi hadinu lakoyno min kuli umatin umad kasta koo kooku markaati kacaw naba ku markaati kacaw lakoyn nabagi deersiday dacwada leero kabacdi lan ku markaati kacaw deersi ero reed markaati sheeg oo wajina lakoyno bika adiina nabiy llahi muhamed o kilakoyn ala haulaai kuwan oo umuda e korshokinlakoyna shahidan harataki markaasa kaaw adin umuda ku markaasa nagdo oda nagad alkasakila nagade marki rasuulka si leeray umudaa ku markaasa nagdaas leeri yay rasuulka yani rasuulka si eedan oo yani wa kay masalan ba ooyireed gaala may ka gaala nabiyna o may ka golay xasbuka wa yani kafaaka kakaafiye ma garataw fantahi reebtoon kolka unta ka reeb xasbuka kafaaka kakaafiye ma garata waliakidiyaki filan fantahi yolow kalka untakreb alanahada xasbuka kaafiga alanahada kaafiga kaanka kaafiye wa faltafatum ilasrila ila nabiy milasri faidan iska marki aynaha waayna nabi naba namag isan dhoogaabo tadrifaani shiba maayan ey tasilaani socs shibaayan tasilaani socs yaayan aduma lishiddati ma fi hadi laaya aayadan tanga walidhatee kasugnaadi dorsanaanteed calaa nafsi rasuulka korsay ka dorsanaad may wabiyana ana nabiya yashadu markaasa nagde alayhim al ummati umadis korshe ku markaati nagde bima hum fihi walay kusuguyin oo min alkufri walalaaliya ku markaati nagde umada adi markaatin kunagdaasa leri kolkan taasa rasuulka looyahay aayada shida kusugun adi umada ku markaati nagdaas iniyo gaalaweyno hadalka diiden baado nagde adi ku markaati nagdaas lilaykom qurays iyo lilamide yani wa saas wa markaasa rasuulka ooyi faidan caynaa wacayna nabiy tadri maayan faanishibamaayan maayan mutafaqun caleyh وan anasi radi alahu taala anhu qal anas may kagol oytinti rasul quraanka dhugunsada oo laooya an anasin radi alahu taala anhu qal anas may kagolay kadaba rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasulsha udba akiy udbatan udba aki udbadaas oo ma samiytu ana dheegna mitla mitla aludba udbadaas oo kale yani anan dheegna kada wuligay faqala nabiyna o may kagolay law taclamuna ogaada fadin ma walaga yaclamu ana nogo lahlaaxikum gasolo lahaytin galiilan lakan galiilan gosol yarya gosol fadin wala bakaytum way fadin katiran bukaan katiran qaala may kagoolay anas fakada asxaabu rasuulilahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulkiisa saartisa dodooleen wujuhan wujiyaalkoodiiyo dodooleen walahum walil asxaabi asaartan ilayin kaniinun xinjir layin xinjiraayin yo dhan mutafaqun caleyh xadiidkana nin hormari wasadaka bayaanu bayaanulxadiidi xadiidka adeegshena nin hormari fi baabi lkawfi baab lkawf ya nin hormaray waan abi hurayrata radi allahu taala anhu qaala abi hurayra may kagoolay qaala rasuul llahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulkii may kagoolay laa yalijun naar magalaw rajul magalaw rajulkaasoo bakaa ooyey min khashyat ilahi tacaala ilahay obsidiis daraadiyen ooy hataa yacuuda laban wan inti kunagdaaso fi darci naas lasuka kunagdaas walaa yajtamicu gubaarun bus fi sabiil lahi ilahay wadis daadiya lakubusawaw iyo nayow wadukaanu jahanama jahanama un jahanama kulmaaya awaama yure hadiska tirmidi o wuri qaala tirmidi may kakole xadisun hada xadisun waay xasanun darjidiis hasan saxiixun o saxiix waan abi hurayrata radialahu taala an qaala abi hurayr qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulka may kagolay laa yaliju magalaw annaara naar magalaw rajulun rajul magalaw e laa yadkuluha laa yadkulu magalawha annaara naar rajulu magalaw rajulkaas oo bakaahuwa rajulka ooyey min khashyat illahi tacaala ilahay obsidis daraadiye laooy min ajli khashyat illahi tacaala ilahay obsidis daraadiye laooy magalaw lankusuge naar hataa yacuuda labanu wantantiku kunagdaaso fi larci naasku kunagdaas wanlamaali naas inkanag tacriiri wamanaganu karto ley makanagdaas taas oo kale mustaailngasalanka oona ilahay darkisan o ininargalonasol walaa yajtamicu gubaarun bus makulanto gubaar fi sabiililah ilahay wadis daadiy labuso ini labusoowa i wadukaanu jahanama jahanama unsha makuloma oo lankin lay busoowo rafaado fi sabiililahi daadiya karafaad adhowtini jahanama yani unsha lakulam managdaaswer rasuulka sala allahu alay wasalam walaa yajtamicu gubaarun bus makulanto fi sabiililahi lambusoowa i wadukaanu jahanama jahanama unsha makulumaayan wa rawa mayure adika tirmidi وakala tirmid mer adikun hada adikun way asan tirjisasame صaحiحun o صaحiحun وacanhu an abi hurairata kal abu hurayr may ka golay qala rasuul الlahi sala الlahu عalayه وasalam ilahi rasulka may ka golay sabcatun todoba yudil llahu aliya hoosiye hum sabcadan fi dilihi yani sabcatun todoba yudil llahu aliya hum sabadan hooseye wa fi dilihe dili carsi ala carsis hoose hoose yoma maalin an hoose laa dila mawjud uan ilaa dilho ilaa dilo carshi ala arshisi hoos imaayin imaam waa imaamkaas oo caadilon caadilaya ilahay n hooseeye wa shaabon dhalinyarya ilaahay on hooseeye ama maalinta kuleelka jar shaabon an hooseye shaabkaas oo nashaa huwa rajulka baarbaaray fi cibaadat illahi taala ilahay cibaadadiis daadiya ka baarbaaray walamaatay ulishan soobin cibaadad ilahay la ka baarbaary kan lamaasasada warajulna ilahay n hooseye rajulkaasoo oo qalbu galbu rajuli rajulka galbishay mucallaqon lihiday fi lmasaajidi masaajida lka hiri oo hadiyo markasta jer yani wa kay masaajidkaas ininka tukada fadaayo masa oo binaanka jarood galbisha masaajidka kataalo warajulaani lam rajul iyo yani wa kay ilaahay hoosaye rajuleynkaas oo yoona saxaaba isjeeladeen filahi liajli illahi ada dartiis iska jeeladeen ijtamaca kulumeen aleyh ala maxabat illahi ilahay jeelantiska kulumeen watafaraga shalsameen aleyh ala maxabat illah ilahay jeelantiska shalsameen kan afaraad warajulnga ilaahay hoosaye rajulkaasoo dacdan weertay rajulka imraatun biraameen weerti imraadaasoo daatu mansabin darje sharafan saacibe wa jamaalin suratan saacibe an weerti oo daniyu maasoo saasen kuweertay reed faqaala rajulki kagooli ini an akaafu laha ilaahay iyo abuuriye koobsade kagooli kaasna ilaahay an hoosey wa warajulna ilahay an hoosey rajulkaasoo tasadaga huwa rajulka sadagayey bisadakatin sadaga sadagay faakfaa huwa rajulki gariyayha sadagadiede gari hataa laa taclama an ogaani shimaalu shimaalu rajuli rajulkaasay biditisan ogaynama walaakin ogayn tunfiku yamiinu yamiin rajuli rajulka midigdis biyaasangogay sin garimana sadakadiya may gariyey ha yani lanki midigdis midigdi wala isku dhiibahay hata bididis lanki fidin kuwar gabaan isan gariya kaasi ilahay angosewa warajulun sadakada sunada eho yewaha sadakada waajibka eladahayo fayle oo oh, zakadi walalimide lamoojiyo ladahay warajulun rajul ya ilahay ngose rajulkaasoo dakara laha tacaala ilahay hosi maalishahay baabka ning waafaga hadiska ning maray meelba meeli baabka hadiska kuwaafaga lahanage warajulun ha ilaahay hoosay rajulkaasoo dakara allaha taala antumilid dakarahu say allaha taala ilahay asusadi haaliyan haala kawni haaliyan haalusa sireedisa ilan arga online ilahay asaway ilahay asusadi nicmadus ilaahin gali iyo shukrigi islaku fadaay gududuwaysinyi cibaadadi gududuwaysinyi iyo untaasay xasuusadi oo reed obsadi kaaifan haaley haaliyan haaley yani fafaalat silmeeno reed caynahu cayna rajuli rajulka lamisindoo silmeen baabu fadli lbukaai min khashyat illahi jakajar tangu meelo baabka ninkuwaafao mutafaqun caleyh وan cabdالlahi بن shukayrin hadidkana nin hormaray cabdالlahi بن shukayrin رadi الlahu taعala anhu qala cabdالlahi بن shakir may ka golay cabdالlahi بن shakir رadi الlahu taala anhu qala may ka golay ataytu rasuul الlah ins walal rasulka niyo salitukudaw wali jaوفi jaوفi nabi nabag olo yani hebidkayna sugnaadi azizun soot kaazizil kaazizilmirjali hirmaareedki soodkay oo kale lamid min albukaayi min ajli lbukaayi soysan daraadeed lasoogaya ataytu rasuul الlahi insedi cabdالlahi بن shakir adlah rasuulka an seedi sala allahu alayhi wasalam walaal wa rasuulka niyo salii tukada an seedi walijawfihi walisadrihi sadri rasuuli rasuulka hibidkayna an sugnaadi azizun sood an sugnaadi azizun sood sood iyo neo hinjir hinjir an sugnaadi eh. soodkaas ka azizil mirjali dhirimaareedki soodkay lamid e dhiri oo maarakusuubi oo wala kakalaan kalaawsringayliyahay soodtaas oo ka leyi hibidkay leyi walijawfihi walisadrihi wa sadri nabi nabag hibidkayn azizun sood leyi kaazizilmirjari derigi iyo dirmaareedki sooti oo kalleya min albukaai min ajli lbukaayi diraw rasulki anseediyali kaasu kalku yani rasuulka sala allahu alayhi wasalam so oo dembi she ki hore i hadii dembe maable macsuum ahay adi lahay lera fadin ki hore iki damboy wal dhaafileeriya saaso ilahi inkobsulaha saaso soodaya un ooyahay kalku adisun hada adisun wa adiska soo saaciyo awama yuriy adiska abu daawud atarmidiyu fi shamaail imam tirmidi suna wuriyay fi shamaaili fi sifaati sifaatka fisheyaka wuri kitaab shamail kitaab lea sifaatka kuwarmaaya sifaatka nawag iyo kuwarmaayaan mila kuriyo biisnaadin sanadiya kuri sanadkaas oo saxiixin saxiix waan anasin radia lahu taala anhu gaala anas may ka koray gaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuul sheeli ubay bni kacbin ubay binu kacb radia lahu taala anhu may ngara in allaha ilaahay caza gaalidaadi wajala winari iyo amara huwa ana may ba amarayni an may amray an aqra ini akriyo calayka korka ka akri lam yakun iladina kafaruu suuradaas korka qariyo iyo amariyo qaala ubay bnu kacab may kagoolay gaarigi mucalimki madin wa may kagoolay oo taraawiixda tukisi jari ubay binu kacab qaala ubay may kagoolay wasamani awasamaa huwa ala maga dhaway ni ani bay maga dhaway e ubay korshay ka afi baka eray mismay asaabta ko kumid e korshay ka akilek eray adi dooratay ani dooratiyo qaala nabiy naomay golay nacam ha adi lahin magaa ilahay adi magaaga qaadiyo fabaka ubay ubay reeoy mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq a ubay yani ala rab alla subxaana watacaala magaasha dhaali oo rasuulka in sheegaay iya la ooyi mana oo ilaahay saas yani wa kay injeliya yani wa kay qur-aanka korka kaasilakera magaala lahadhawi oo adin yani shugriga shugrigaas ungududahin sidee weray mas marki ooy ay wa kay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam liubay bni kacab radi taala anhu ubay binu kacab mayn eray in allaha ilaahay caza gaalib haday wajala winadiya amarahu ala amri niyan oo rasuululahi amri an akraa ana nian akriyo calayka korka ubayo ka akri lam yakun iladina kafaruu ka akri suuradaas korka ka akri qaala ubayun ubay may kagoolay wasamani awasamani alifilsifama kadire alaama suaalaya awasama huwa alla maga dhaway ni ani maga dhaway ubay korshay ka akriya ka erayo qaala nabiy no may golay nacam ha ubay korshay ka akriya ilaahay eriyo fabaka ubayun ubay oo ireed mutafaqun caleyh kolka yani oytin taasu masalan ilahay ilahay dartisla ooya falageed وaفي رواaيaةi faجacla uبay ubay may gudgalay yakini oya gudgali anhu عan aنaسi gal anas may kagolay qal abu bakrin abu bakr لcmr cmar mayngaray hadisya marni a رaضi الlahu taعala canهuma baعda وafati رasuuli الlahi sala الlahu عaليه وasaلam ilahi rasulsi marki loobsadi badisya mayngaray in balig haba cmar haba binaaun habahanilaba ilaa umi ayman yan seedane raضi الlahu taعala canha gibirtaas umu ayman yan seedane ziyaaratu ahli ahli صalاح amoodikaas hadana kanagi manaa boorka kufadaay yani nazuru ziyaaradani ha umu ayman ye yani ziyaaradani barakat lxabashiya gabarsininkasaa usaama aadisu ah ziyaaradani gabartaas rasuulka kamasari kana rasuullahi sala allahu alayhi wasalam yazuru huwa rasuulka nziyaaradayey ha umu ayman ambogod jar nziyaaradaaye anziyaaradani habaw falama falama ntahayaa marki inyoolo weyno unseedeen ilayha ilaa yani ilaa ummi ayman ummi ayman marki unseedeen lamadan saxaabi ya bakad oytis marki hoob lamadan qof aragday rasuulka aa aragdib oytis badnaa hoob rasuulka la arago sala allahu alayhi wasalam abubakar iyo cumarna wal arabi jari deek lamadan la istajaran rasuulka nadamadiya la oyti faqaala may ka goran lahaa liumi ayman may ngareen ma yubkiki may ka oohiye ma may yubki huwa maaga oohiye ki ad ka oohiye ama taclamina mooshiidiya anama aladigi cind allahi taala ilahi is adib khayrun khayr badinyi lirasuulillahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulka khair badinyi mooshiidiya qaalat may ka goole ini laa abki ananamang ooyahay ani aniba laa aclamang ogahayno anama aladigi istagara cind allahi ilahi gitaadib kayron khayr badinyi lirasuulillahi in khayr badinyi anang ogahayno mang ooyahay walaakini hase ahaatay abki anaan ooyey ana alwaxya waxyigiya gadingadaca huwa waxyigiya gohay min asamaai samedeshakagoy taasa la ooye fahayajad hiya yani wa kay umu ayman kiiday huma abubakar iyo cumar aka dertay ka kiiday cala lbukaai oytan korsha waa ka derte yani wa kay fajacala abubakar iyo cumar gudgalay sheekeenki yabkiyani ooyayan macaha yani macaha maca umu ayman umu ayman macisha la ooyayanga gudgaleen rawaama yuriy xadiidka muslimunga wuri wakad sabaga alxadiidu nin dhagay fi baabi ziyaarati ahli lkhayri ahlu khayr bo ziyaaradooda baabsia ninka dhagay eh. wacan ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala bna cumar may ka goolay lama istada birasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay marki ka dorsatay wajahu wajahu rasuul rasuulka xanuun shay marki dorsadi yaqila lah linabi naba may lang eray ay yani wa kay fi salaati salaadiya lang eri salaada rasuul alah salaadayna tukisi adkaawaaisantbasa eri faqaala nabiy naba may kagolay muruu fara ababakrin fara falyusali huwa abubakar tukisiye binaas dadka tukisiye faqaalat caaishatu caaisha may kagolay radia alahu tacaala canha ina ababakrin ababakar rajulun waay rajulkaas oo raqiigun yani wa kay raqiiqulqalbi galbishay aho nugulu raqiiqun qalbi nugul waay idaa gara hadii akriyo alqur'aan qur'aan akriyo alab lbukaa oytimiya kugali nagdaasheego ababakar kugali nagdaas faqaala nabiy naomay kagolay muro faraahu ababakar falyusali bankalme usilaytukisiyo oyodifada usilaytukisiser wacan ibni cumar radi allahu taala anhu man kala cabdulahi bin cumar may golay lama isada marki dorsaday birasuulilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha goobadis wajachu wajacu rasuli rasulka hanuunshay marki dorsadi yagiila lah linabiy naomay langari fi salaadi salaada langari salaada yani salaadayta tukisiyo walari faqaala nabiy naomay kagolay muro fara aba bakrin fara falyusali huwa abubakr binaas dadki tukisiy saabta tukisiy abubakr fara faqaalat caiشhatu caiشha may kagolay radi alahu taala canha a ina aba bakrin awkay abubakar e rajulun waayerti rajulkaasoo raqiiqun raqiiqulqalbi galbishay nugulu aayaadka adi fiirfiiriyoob uskooye idaa wakti daraa huwa abubakar akriyo alqur'aana akriyo galaba may kutanbadiyeyu abubakar albukaa oytumreebo koro oytuma kutanbadiya sugaali nagdaas e korkun lankukar cumar oo kal far daska tukisiya faqaala nabiyuna umay kagooley muruu farahu ababakar fara far yusalihi tukisiya binaasida oo kalkun goytan taasa yani ida gara alqur'aan galabahu lbukaa taaso qur'aanka la fiirfiiriyo tadabur kasaneyo la ooyo oytun kuskusheeno lafale wafi riwaayatin an caiشhata radialahu taala anha kaalada caiشha may kagooley gowtana meeray ina ababakrin ababakar awkeye ida qaama hadi kumo maqaamaka booska um milesurmaasi surmo adinka waayo lam yusmic madheejiya abubakar anaasa dadka madheejiya may wel min albukaai min ajli lbukaai boor daraadiye dadka indheejiyaan hoytun yani indheejiyaan lankukal farsaaseraas mutafaqun alayh in aba bakrin ida kama diguma maqamaka rasuul allah booska surum meerad imaamnimada surmaas hadii abubakar surmoob lam yusmic huwa abubakar madheejiya anaasa dadka madheejiya min albukaai min ajli lbukaa hoytun daraadiye giraad madheejiya seerti manaa oo lankukal farureed rasuulkana diiday slaytukisi rasuultukisi mutafaqun alayh وan ibrahim بن cabdالرحman بن cوفin ibrahim بن cabdiرحman بن cوf ana cabdiرحman بن cوf رadi الlahu taعala canhu yautiya huwa cabdiرحman linsheni bidcaamin alinsheni wakana cabdiرحman بن cوf may hadi saimanki soomon iyo hadi fakana cabdiرحman may kagoolay kutila مصcab بن cmayrin مصcab بن cmer yala dili رadi الlahu taعala canhu safir hadi الuma umuduntan elanki danjirishi haaye safirshi haay mucalim lmadin wa madina mucalimshe yani may yala dili مصcab walhaal khaybariya lakadiray muhaajiriinta an calisho lanki wadahay waaha muscab bin cumer rasuulka eedanka nakay marki muscab la dili maereni lanku cabdillahi bin ubami a dilay markiisu dili muscab dili meere muhamed ha dili mana muamed rasuulka anunka nakay nakay kalki yani muhamed ha dili yeeren asaabtati hataa kalbi jabka dhiyaaye yani waka marki dembo oo yani marki o yani waka yahay muscab bin cumer kalku safiru hadi rumalan kase rasuulka inti madina sene lanki diinto madina kafid dacwada kafid yahay asad bin durar iyo taclugay kobadacduhu firyahana wareegen tirilar sarku sheegoya kutila muscab bnu cumairin radi allahu taala canhu iya la diri walaal huwa muscabna yani kayrun ki badan ay mini tawaaloc waayo mana ilengmay buad of kastaba ininko kayr badan ilang arag dolan baanya walaal huwa muscabkana kayrun ki kayr badan ay mini an oo badan yi falam yujad malang helna lahu limuscab muscab malang helna mawal malang heln yukafanu lakafaniya huwa muscab fihi fi ma maag lakakafaniya mala heln ilaa burdatun maayin falam yuujad ma helna lah limusa malan hel ma wal oo yukafan lakafaniya fihi fi mamaga fii lakafaniya mal helna yani wa ka ilaa burdatun laylaheli wain hudbiha fil daboolo macwista saybiha bilburdati raaso kaaso musab laka daboolo badad rijlaaw lamisugaaga bahaayan wain wain hudbiha fil daboolo biha bilburdati rijlaaw lugaasha reeban jiidon fadaa raaso raaso musaba daahira uma busida lana unilinifudi min addunya addunya halgumideeye ma wal wiin yaliniinfadi busida liniinfadi malqabeen ahaay kolko nooc nooh gure hortisna dhiki arag kalku maere geekanun hortona walaan hortaana yaalan saxaabagaas jaliilka noofal badnaayin saasa karri kaduugol waay saasa lakaduugi oo gaala may kagoolay lima oo gaala huwa cabdla cabdiraxmaan bin coof may kagoolay saabada sinkamaal badnaaya kamid ahay ucdinaa walnasi min addunya addunya she maawal wiin iyo lanasi ucdinaa lanasi ay unangisaabakona lanasi kada khashinaa unamay obsadaana eray an takuna xasanaatuna un xasanaadkan ini haato ujilad hiya xasanaatka tilahadji lahadajihaaka lanaa un lahnindadaji wali aakhira kala fadnib addunyadayni ninka abaalgudi taasa koobsadee wali uma jacala huwa cabdiramaan may bagudgalayati oya xataa taraka acaama acaamki ilaa kutab sawaama yurey xadiiskan albukaariy bukaariy wuri waan ibrahim bin cabdiramaan bin cawfin ibrahim bin cabdiramaan bin cawf may balkuriyey ana cabdiraحman bin cawf radi allahu tacaala canhu ya utiya huwa cabdiramaan kasoy linsheene bidacaamiga linsheene wakana huwa cabdiramaan bin cabdiramaan min coof may haaday saaiman min casharati mubashiriina kumid ya saaimankii soomon yahaad faqaala cabdiramaan mere kutila muscab bnu cumeyrin muscab bin cumer radia alahu taala canhu iya la dili saxaabigi oo yani markiisa islaami awshay maalgabeen ahay aadis buridi lahayo muscab bin cumer walhaal huwa yani wa kay muscabna khayrun ki khayr badan aymian oo khayr badan yi kusoo hadda min casharati mubashiriin kumid ea laymana oo khayr badan yali falam yutawaalic way falam yujad mar helne laho limuscab muscab malang helna mawal malang helna yukafan huwa muscab lakakafany fihi fi mamad fisa lakakafany mala helna ilaa burdatun laylheli yujadna igulfaasha ilaa burdatun macwisto laylang heli asxaabta hadi onaya saa maalintaas dadbadan a dhamaadeen asaabta uxud wa gazwat uxud wa aha kalkun yani wa kay hadii oo lama lama dhar isadsadardharka gaba faden langa dharsha dhiibi faday kan halkafan erfad ma gabneed asaabta danbo walan waa ilaa burdudo maahin in udiya yani hadii la daboolo biha bilburdati macwisiyee ras ras muscab lakadoolab badad hadaahiraayan rijlaa ramis dugaad binaanka hadaahiraayan wain kudiya hadi ladaboolo biha bilburdati rijlaa rijlaa muscab muscab lamis dugaad lakadaboolan bada ras ras muscab muscab lugaa yani madishi hama hadaahiraw bada dahara hadaahiraw rasu intaas dhibaate yani dhibkaasa lahamari saabtahamaren waay oo hataa lakakafani liwaayo wasama busida lana unilininfidi min addunya addunya haalkumid ato mawal win oo busida huwa maag lafidyaha lininfidi o qaala cabdiraحman may kagolay shakrawa ucdina walnasi uma ucdina walnasiya min adunya addunya haal kumid ayin e mawal win lanasi ucdina lanasiya lanasi ekin intun oo yani hante intun male intun guriga horta e yaalan eri kad khashina una may obsadaan eh an takuna ini haato xasanaatuna una xasanaatkana haata ujilad hiya xasanaatka tilaa dadejilana un waliaakhira kala fadni sawaab eba addunya laylaninka dajeedi saasaan maleya uma jacala musaabtayn yani asjarta o aakhira ka heli doonaan ununa laaning hormarisiyan malag iyo koobsadee wari uma jacala huwa musamay gudgalay yarki oya xataa taraka dacaama dacaamkiisi jeelaya ka afur lahaa inti taba macnaha taaso kalkun dadkaas asaabu rasuul oonayo oo rasuulka mawjuud lahaayen sala lahu alayhi wasalam oo saasahayan iyo hadgeek yani wakay masalan sidan ooyahayan manaha saasan obsadahayan ooyahayan wal ooysan taasa weydiyo yani wa kay liscontrolo lafiriyorawa buaariy adid kuriyey وan abi umamata abi umama mayli kuriyey suday bni cajlan albahili radi alahu taala anhu an nabiy sala lahu alayه wasalam qaala nabiynaumay kagolay laysa shayun shay mahaan axaba kilijeelan badinyi ila llahi tacaala ilahay linjeelan badinyi mahaan min kadratayn lama tifig lankujeelan badinyi waatarayni lama raad lankujeelan badinyi kadratu dumuucin ilintifigdiya oo min khashyat illahi taala ilahay dartis lan wa wakasratu damin dhiig tifirdis oo tuhraagu ladeediya fi sabiil ilahi lakadeediya lama tifigood ilahay lamadaas tifigooda linkajela walinkajela badi lamadaasa jaran waama alatharaani lamada raadma maybo fa atharun raad oo fi sabiilillahi wa raad oo fi sabiilillahi haadaw jihaadda fiso dhaawaca fidiro dhaawacgaas raasheekiyaalaw iyo nayo yani wa waatharun athar oo fi fariidatin fariida fi shahaadi fariiladaas oo min faraa'im illahi tacaala ilahay fariilyaalshay kumide oo adoo salaadin jeedmis salaad tukadaas raadki raadka labay on yaw jiraay waki masalan salaada sujuudi oo kale mawdacsh raadki laayki oo kale raadkasay lamadaas aydaa raadna linjeelan badinyi lamadaas ilangana linjeelan badinyi wa yani mayliya ani nabiy may ka uriyeyin suday ibnu xajnaankan saxaabiga leraw qaala nabiy noog may kagolay laysa shayun shay mahaan laysa shayun shay axaba kilijeelan badinyi mahaan ila llahi tacaala ilahay linjeelan badinyi mahaan min kadratayn lama tafag langujeelan badinyi mahaan waaharayni min atharayni lamaraad man kujeelan badiyi mahan wa kadrat dumuucin ilantifagdiye iyo ilahay lanjeelan badinyi ma intafagaas min khashyat illahi tacaala ilahay obsidiis daraadiye latafagaas i wa kadrat damin ahay tifagda oo dhiiga iyo ilahay agdis lanjeelan badinyi kadradaas tifagdaas oo tuuraad hiya kadradeeda ladeediyaw fi sabiil ilahi lakugubaw maana adoo ilahay dartis fi sabiil ilahi ka jartay gaaladi lijihaadaso liaclaahi kalimat illahi jihaadanka jarta jartaafagdaasiga kootafagaas ya ilahay bislan jeelan badinyi wa wamal asaraani lamada raadmayb wa fa atharun fa yani fa atharun raadko fii sabiili llahi tacaala ilahay wadagis dhaadiy ahaadi raadko dhaawac a dhaawac oo fii sabiil adoo jihaadka jarta dhaawac maaso a wa atharun raadka kalena fi fariidatin fariida fi shay ahaadi fariidadaas min faraaid illahi tacaala ilahay fariiliyaalshay kumid e oo fariili adoo gududaaso dhaawacka deerimisrma e saay salaadiati a raad yani sujuudis raadka oo kale ay muuqaalshe vilin obnaahikasajuudasi muuqaalshe oo kale sawaama yuri adidka tirmidi iyo naama tirmidi iyo weri wagala tirmidi may ka golay xadiidun hada xadiidun waay xadiidkaasoo xasanun darjidisa san e hay yani wa ka xadiidu cirbaal wafi lbaabi iyo meelkumagumi wafi lbaabi wafi lbaabi baabka fije may kasugnaadeen axaadiso axaadiis iya kasugnaadeen axaadiistaasoo katiiratun far badan minha min alaحadii aحaadiista may kumid ah xadii lcrbal bin sariya xadii lcrbal bin sariya saxaabig lera hadisa kumid ah, radi lahu taala anhu qaala cirbaal may ka golay wacadana rasuul الlahi sala الlahu alyhi wasalam ilahi rasuul sheena wacdi mawcidatan wacdiyan wacdi mawcidadaasoo wajilat اlqulub kaafat اlqulub qulub loobsatay minha min ajliha ajli mawcidati mawcidadaas daraadiya qulub loobsati wadarifat اlcuyunu ilmyaalana shibameng minha min ajliha ajli mawcidati mawcidadaas daraadi ilan lishaba men alushaika zarifad way wadarafat lcuyuun ilmyaalan lishaba men wa fi lbaabi baabka vj may kasugnaadeen axaadisu axaadis iya kasugnaadeen axaadistaasoo katiiratun fara badan mina min alaxaadisi axaadista may kumida axaadis lcirbaal bin usariya radi allahu taala anhu hadisiya kumide qaala may kagoolay cirbaal wacdanaa rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sheena wacdi mawcidatan wacdo oo wajilat lqulub kaafat lqulub qulubna obsatay minha min ajliha ajli mawcidati mawcidadaas daraadihata qulubta la obsati wadarafat lcuyuunu ilimyaalana shabameng minha min ajliha ajli mawcidati mawcidadaas daraadiha ilimyaalana shabameng yan wacdiy kalkun darifat lcuyuun red darafat lcuyuun ilimyaalo shabameng marishaay ay kaafat wadarifat lcuyuun ay saalat lcuyuun ilimyaalo socdeen oo ilm ilimga socdeen wadarafat shilmen alcuyun ilimyaalo shilmen o ilinglishilmen hindhiyaala wadarafat alcuyun hindhiyaalo shilmen mina min ajliha baabu fadli zodi hada kan baabu fadli zodi zaahidow fadligeedi enbaabay fi dunya addunya dahdiyeedi zaahidow walxasi baabu lxasi isbooriyow yenbaabay cala takaluli yaraaysado korshe la isku boori mina min addunya addunya sheli yaraaysada walyarakuwaydiyaw wa fadli lfakri baabu fadli lfakri fakirnimo fadli shey baabu fadli zuhdi jaahido falageedi embaabey a addunya zaahid fi dunya addunya dhahdiya lakazahi oo addunyadii wali o markaas cibaada kaalmaysadaasna walkalan weydiin walxasi baabu fadli lxasi is baabulxasi lay baabulxasi booriyow ya embaabey cala takaluli yaraaysado korshel isku boori mina min addunya addunya shel yaraaysado wafadli lfakri baabu fadli lfakri fakiirnimo fadlisha embaabey qaala lahu tacaala ilahay may ka gooleyso addunya tilmaama qiimadiiy qiimo daradiiy tilmaama ilahay may ka tilmaamay inama inkalmaane masal lxayaati sifat lxayaati nolol sifadiy xayaatidii addunyaa dhawayti kamaa in ka sifati maain bi oo kale waay maagaas oo anzalnaa una dejinay maaga dejini min asamaay sanadesha kudejiner ilahy fakhtalaba dheehmay nabaat lardi aridi nabaadka dheehmi bi bilmaayka dheehmi min maagina e yaakulu naasu dadka aamayan wal ancaamu nicmoolay aamayan xataa idaa akadat alardu aradi marki goobsatay zukrufahaa zuhrufa alardi aradi ziinidi gobsatay wazayanadiya aradi ziinowtay dhong agaar nagatay doog nagati wadanna maleeyano ahluha ahlu lardi aradi ehelshe maleeyen anahum ana alahla ehelkaasay baqaadiruna awoodan calayha calaa taxsiili ma calayhaa korshe walihaadi xasaabsadowsha awooden ang maleeyeen hataa ankooyayha aradi amruna amarkaan ankooy laylan fi laylin hamin fiishenkoy aw nahaaran fi nahaarin maalin fiishenkoy fajacalnaa un weelnayha aradii weelni xasidan kalmaxsudi koli shafi oo kal kuelni kaan lam takna kaan lam tuujadi oo lang helne bilamsi shay lang helnebilamide kadalika tafsiilkas kaase oo kale iyo nufasilu shishaldi kaner ilahi alaayaati aayaadkasaas inshishaldi kane ligoomi inshaldi kane goomkaas oo a inama masalu lxayaati sifat lxayaati nololi sifadiye xayaatidii addunyaa liidati addunyaa ini min adanii ini lakusheen o min min adunuwi ini lamadba nagadaas o min adanii hoob lakusheen addunya lidisiyo min adunuwi hoob lakusheen on dhawaysiyo inama inkalmaane masalulxayaati sifat lxayaati nolol tilmaantiye nololon bini aadamka noolo addunyada korshay nool ilahay may katilmaamay himbalya katilmaam sabahaw oo roob kubudaayo riisabahaayo lanki adhal dhalaalaw saaso gofkanusun o kot kuriko yaro baarbaarayo aftiinayo saas ew marka dembe yani si hanwedima hanwedima hobog idaaye sidii balkiligooya oo kale bes bahiba maroog deerku maadi mal arag na roogi geekanamale taas oo kale dadkadon lamidengar ilahay inama inkalmaane masalulxayaati sifat lxayaati nololon tilmaantiye sifa xayaatadaasoo addunya dhow kama inka sifati maain bi oo kale waay roob oo kale way yahay anzalna un hadijinayhu min asamaai samadesha kudijini fakhtalaba nabaat lardi ardi nabaadka isdheehay bi bisababi lmaai maagi sabusha iska dheehi oo aradii dhami rooba gubday kalkun bohay nabaadka isdaaggaday aradi dham how hasle arti min maagina eh walaa oo nabaadkeena min maagina eh nabaad yaakulu naasu dadka aamayan oo bin aadan wali aamayan eh oo yani badarkii oo kale waa walaa nacaamu nicmulay aamayan eh hataa ida akadat ilardu aradi marki goobsatay zukrufaha zukruf alarli aradi ziinadiya marki gobsatay yani hay wahay wazayanatiya aradi ziinowtay oo yadhon agaar nagati doog nagatay agaar nagati oo wadana mareeyano ahluha ahlulardi aradi helshe maleeyan anahum ana alahla heelkaasay qaadiruna awoodan umalayan calayha cala taxsili ma calayha wali korshahaadi xasalsadowsha kolkun beertinga goosadaasan isareen hataa ankooyayha aradi ankooy oo kale lamida hayaasadan tan e amruna amarkaan ankooy adaabkaan ankooye yani laylan fi laylin hamiing masiibo ankoyti aw nahaaran fi nahaarin maalin ankoyti masiibo fajacalnaa welni ha alarlaradi shalay duuti beerti shalay amranayti xasidan kalmaxsuudi tolishafi oo kale kuwelni ariilaayo kaan lam tagna kaan lam tuujad hiya aradi lang helna bilamsi shalay lang helneer lamide doogi agaarki shalay lang helneer lamide nabaadki kadalika tafsiilkaas kaase oo kaliye nufasilu inshi shaldikaan alaayaati aayaadka nusba inshi shalbiyaaneer ilahi sidadku an fahmam liqoomin an shalbiyaan qoomkaasoo yatafakaruna fikiraayan waqaala allahu tacaala ilahay may ka wadrib weel nabiy llahi muxamed o lahum linaas dadkan weel matal alxayaati sifat alxayaati ma lada tilmaantiye sifadii axyaatadii addunya dhawaytin weel samaain ka sifati maayin madar oo kalan kuweel maagaasoo ansalnaa unadijinay maag min asamaai samadaa kadijini fakhtalada dheehamay nabaad bihi bisababi lmaai nabaatlrli arli nabaadka dheehamay iska darsamay fa asbaxa huwa yani nabaadki haaday hashiiman kii burbur e haadi marka demb tadru yani afuufaso bidiyaaso ay hashiiman yani bimacnaa mafule waay hashiiman mahshuuman koodha burburi maksuuran lijijilbi haadi tabru yani shaltabiyaaso alriyaaxu dabeeryaalaho yani nabaadka sida ay shaltabiyaas oo burburi wakana allahu ilahay may bahaaday calaa kuli shayin shay kasta muktadiran alihi awoodi ahaan almaalu maal maal adunyi walbanuuna wiil kuri walbanuuna wiilyaala ziinat lxayaati nololi ziinadiela xayaatadii addunyaa dhawayti walbaaqiyaatu haani baaq ahaadayen asaalixaatu tasoo bunaayen khayrun khayr badan cinda rabika na macmado rabiga agdis kheyr badan tawaaban min tawaabin tawaabsiintayshe wa kayrun kheyr badan amalan min amalin yadadiilkayshe waqaala allahu tacaala ilahay may kagoolay iclamuu ogaada ogaada cilman lahaada anama inkalmahane alxayaatu nolol xayaatadaasoo addunyaa liidato dhow laacibun ciyaariniyata walahwun ciyaarlawinadiniyata waziinatun qurux ziinila iniyata watafaakurun faanlayata baynakum dhadin faanasan i watakaaurun basado iniyata filamwaali maalyaalo labasada walawlaadi labasada yani xayaatadaas may lamidatar ilahi kama kamatali kaydin ka sifati kaydin mandar oo kale lamidato acjaba huwa keed kusuge e yani ajaaib geliyey alkufaara ki acjaba acjaba kees me faacilkurajar acjaba ajaaib geliyey alkufaara ki abuuraw ka badnaayay dulka abuuray dulka beeray nabaatuhu nabaatlkaydi mandar kusuge nabaadki ajaaib geli oo beerta foolhan batay maayisari uma yahiju yani kor nagadaw nabaadki sugahay akor nagadaayo akor nagadaw balki hadaayo akor nagadaw yani fatara ad aragaas ho nabaadki sugahay aragaas musfaran hariki onayo jaalo jaalo nagadi uma yakunu marka demb ahaadayo xudaaman burbur haada wafi laakhirati yakasugnaadi ar ilahay cadaabun hakasugnaadi cadaabkaas oo shadidun daron yakasugnaadi may kale wa makfiratun nakasugnaati makfirado min allah ilahay sheek ahaati dembi dhaaf waridwaan hakasugnaati way وama alxayaatu nolol mahaan addunya dhow mahaan ilaa mataac lgururi kedidii raacadi elay wal yarosikadiya kada elayma walku saldhig eho yani muhim eho yani mustaqbal e mahaan wa mataac lgurur lay kedi raaxadi elay walawerosikadiya raaxe elay wa waqaala allahu tacaala ilahay manka golay waclamu iclamu ogaada anama inkalmaane alxayaatu nolol addunya dhow laacibun ciyaar imiyata ogaada ciyaaru masala ulaado salaado oo kale masala ciyaaran galaan duhurki yoogo arantimeelta daaliniino rafaadayin yasku kudhagaagsadaya minay minay dhisi walan weelaa walan karafaada dididionkahaas bes wal kudhagaagsadeele addunyadana saasa lamidatar ilahay walahwan ciyaar lang ciyaarti lang kadalika yan walkase lankin geeka dhansi wala in ciyaar usul bes village bay kutabeele walfayide nafe usan kunagda addunya aakira ma jar taasoo kale addunyadana lamid atuwa wazinatun walyaro duruux e uweel ilahay walyaro duruux e ya zine watafaakurun fan waay bainakum laadin inisanasaan watakaaturun badsado waay filmaal fil amwaali maaryaalo la badsadaw anikoo maal badan anikoo hanta badan anikoo yani gurub badan walaaseeraayo la badsadaw wlawlaadi yani watakaaturun badsado fil awlaadi awlaad la badsadaw anikoo awlaad badan kadaalelaw kamatali kaysin ka sifati kaysin man dhar oo kaliya limiday eedkaas acjaba acjaba cajaaigiliyey alkufaara ki abuurawka badanaay cajaayib geliyey nabaatu nabaatlgaysi eedku sige nabaati cajaayib geli oo beertis abuuragay roobon dhaway hambati oo beerti liyaabi foolba doog siniftin sinifteew beertan buysantaysadee sari taasoo kale adunyada lamida sari ilahay uma yahiiju kornagadaw e yani waa kay masalan huwa nabaadki kornagadaw fatara aragaas nabaadki hooba kor nagdaho kor hu nabaadki aragaas musfaran harayki boorow samey yani waa kay hagaduda hagog edaaye aragaas uma bacda dalika yakun a nabaadki hada xudaman burburaada taasu gurigi camiranaay saasa awkya kutare unugya tare besididong iwir babadiyor mana burbur sidi balkin burbur oo kale naklas uma yakunu hada xudaman burbur wa ahe uma yakunu hada xudaman ey maxduman koolu burburi hadaw maksuran lijijibi oo kale halo nabaadki wafibal baldaage ibro baldaag makihalo liberti shalay buti saas oo kale addunya lamid lanki shalay camiranaay roogey addunya kasabaayi kadahay hibli bal besmerkubaymale bal oneebadaagi oo kalwa wafi laakhirati aakhira fiisa may kasugnaadee ilaahay cadaabun a kasugnaadi cadaabkaasoo shadiidun daron iya kasugnaadi gaalad cadaabkaas an sugnaadi wamakfiratun wafi laakhirati makfiratun a kasugnaati dembi dhaaf makfiradaas o min allah ilahay shakwaati muminiinta dembishola dhaafo waridwaan a kasugnaati muminiinta ilahay kraalnagda amal xayaatu nolol mahaan xayaatadaasoo addunyaa liidishada badan mahaan ilaa mataacu lguroori kedadii raacadiya ma wal yaro lisikadiya raaxa laya oo matsalan dooradan o oo misgeedo lan farjiya ah, oo kal mara misgi lan farjiye eh, misgeed iyo daagas daagas misgeedada ini raacaysato ma eh dhab halsi hal gooriyo liley mana walka kediyahay kedi taasoo kale addunya lamid atoya ah yani waqaal allahu tacaala ilahay may ka gooley bijina may bala gorxiyey linaasi dadka may lan gorxiyey xub shahawaati shahawaat jeelanteediya lan gorxi oo may ku bilaaw ilaahay min anisaai bilaan eh walbaniina wiilila koriy eh walkanaadiri maaliyaale almuqandarati lijamciin eh min adehebi dehebe walfilati fime walkhayli firisyaaley almusawamati daclaamay walancaami necmooley eh geeliloodi erinti markida dhalan necmooley eh walxarsi beer eh untaaslan qurxiyeer ilahay laakin untaas walkuroonyi dalika almadkuuru untaas kullisha weer ilahay mataaculxayaati nololi raaxadiyalay xayaatadii oo addunya yeed isku dhawaytay sidii ku dhawaysi raaxadiyalay wallahu laakinse cindahu cind allahi ilahay agdis may bahaadey xusnulmaaabi ahaadi marjac wanaagsan iya ilahay agdisaadi waay lanki marjacgaas samaysa marja wanaagsan ilah agdisaal waqaala lahu tacaala ilahay may ka zuyina maylan gorxiyey linnaasi dadka maylan gorxiyey xubu shahwaati naftooda walijijeele naftooda walijijeele jeelantiyo lan gorxi wa oo min anisaai bilan e bilan jeelanga lan gorxi walbanina kurig wiilil eh walganadiri maaliyaale eh almuqandarati lijamciyey maaliyaale la aruuriya nakuusaw eh oo min ahebi heeb e walfilati min alfilati firis eh min alfilati file eh walkayli wa min alkhayli farisiyaale kaylkaasoo almusawamati almucalamati la calaamayey hahay la calaamayey calaamadan welisiiga on faylen wainama tudacu lcalaamatu liidhaari anaha faaidatun min aljamali walgamali ini faylasa daraadiye lang calaamayey walancaami nicmooleyna eh yeeli erinki loodi oo kale eh eedin jeelin walxarfi baadidi hoob lang walxarfi yani beer eh intaasa lang qurxi yeer ilahay dalika kaas madkuurkaas kaase kulishe walyaro zina lay aha mataacu lxayaati nolol iraaxadiya lay nolol i adba xayaatadi addunya kawayti wallahu ilaahey cindahu cind allahi ilahay agdis ahaaday xusn lmaaabi marjac wanaagsan yani marjac wanaagsan ilahay agdis i ahaaday waay almaaab marjac waayo xusnan wanaag waqaala lahu tacaala ilahay may ka gooley ya ayuha nnaasu dadow kuwan eho ina wacdallahi ilahay yogooxshay xaqun xaq waay falaa tagurana ay kadinay oo kadinay kadinay kumisin alxayaata nololi addunyaa dhawaaytaysan kadinay walaa yagurana ay kadinay kadinay kadinay kumisin bilahi ilahay aysinka kadinay algurur ki kadiyo ku badanaay ya ayuha naasu dado kuwan iho ina wacdalah iyo iyoboshi xagun xagwa falaa tagurana ay kadinay ilahay iyoboshi wali intaas oo abaalmarin esan siyasan eri xago wal helo doon xaqiibo falaa tagurana ay kadinay kadinay kumisin alxayaata nolol aysan kadinay xayaatadaas oo addunya liidisada badan nololog oo adduny oo dhow aysan kadinay o nkutasionten walaa yagurana ay kadineen ilahay biaykum isin aysan kadinay aysan kadinay bilah ilahay aysan kadinay algurur ki kadiyo ka badanaay ay iblis iyo aysan kadinay mana daacad ilahay sameeya wacdigaas ay xagwaan waqaala allahu tacaala ilahay may ka goolay alhaa may mashguliyay kum isin maysan mashguliyay atakasuru badsado wal badsado maal badsado san mashguliyeen ilahay hataa zurtum ilaa isin ku ziyaaratan almadaabira gabriyaalo kugaloono gabro ku ziyaaratan kalaa yani kaale saufa sima dib dambe taclamuuna ogaado doontan caaqibata amrikum ogaadasan uma kalaa saufa kalaa kaale saufa sima dib dambe taclamuuna ogaado doontan kalaa kaal low yaclamuuna low taclamuuna isin ogaado lahayteen cilma alyaqiini yaqiin o yaqiin cilmisha ogaado lahayteen er ilahi aynama ishtagaltum mashgulufan bidunya wa adunya makamashgulfan jawaab kuli macduf tafsiran sede kuli bas waqaala lahu tacaala ilahay may kagolay wama hadihi tanhanati alxayaatu nololon addunya dhowmahaan ila lahwn ciyaar langwinati walaacibon ciyaar iyaalad lay haati wain addaara daarti alaakhirata damboyti lahiya daartasa alxayawaano nolol eh ay alxayaatu daaima nolol daaima saasu ar ilahay low kaanuu ahaada lahaayeen yaclamuuna ogaadan ahaada lahaayeen looya ogaada faden mamashgulofan lo ini jaabna waydisa tamani lakuweel waina daara yani wa kay wama hadi alcayaatu nololontan emahaan addunya dhow mahaan ilaa lahwan ciyaarlan winadi walaacibon ciyaarlay haati waina daara daarti alaakhirata damboyti daarta mustaqbalka eho muhiimke taas aakir yani la samaysad waanantalelakakasbire laka samaysade waina daara daartaasoo alaakhirata dembiya lahiya daartas hiya alxayawaanu alxayaatu daa'ima nolol daa'ima taaso el ilahi olan kudhimadaan adduun yani waa kay masala ima ila ljana wa ima ila naar rayma lankudimadaan loo kanu ogaaden dehe loo kanu ahaaden dehe yaclamuna ku og ahaaden dehe oo tamani likuel misma loo jawaabo la loo horteeda langalan horta leedharo wal jawaab lahan waydi loo kanu ahaado lahaayen yaclamuna ku og ahaado fadeen lama istagalo mamashgulo fan addunya makamashgulo fan wa loo kanu ahaado faden yaclamuna ku og ahaado fadeen xudifa aljawaabu jawaabkiya lahadafi yani wa kay wala lang lima liyadhab alcadl kula madhabin alere caqlad ini weerkasantaba wal haweydi mana law kaanuu ahaado falan yaclamuun walaayaatu aayaad aayaadkaas alwaaridaat orooren fi lbaabi baabkan oo baabu fadli zuhdi ha orooreen katiiratun ti badan oo mashhuuratun mashhuure waayo waama alaxaadiisu fa aktaru waama alaxaadiisu axaadiis fa aktaru ti badan o min an tuxsara hiya axaadiis ini lakoobiya ku badanto lakoobo kormeew fa nunabihu yeri musarif hadii ilaahay doono buraarijiyaaneri bidarafin darafiye buraarijiyaan darafkaas oo minha min alaxaadiisi axaadiista kumid ee calaamaadiya kuburaarijiyan siwaa siwa darafi darafkaasa ku heri qiibtoo sheege dhiibta kadhana taasalan kuburaarige lay macna wama alaxaadiisu faaktaru min an tucsara walahu alam